alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira mowduucayna ugu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa arkaanu lislaam khulaaso ahaan arkaanta islaamka ee shanta ah shahaadateynka qofka ka taga waa la ysku waafaqsan yahay muslimiinta dhexdooda inuu gaal yahay axkaamta gaaladana yeelanayo waa itifaaq bayna almuslimiina jamiican shaykhulislaam ibnu taymiya waxau yihi waqad itafaqa almuslimuuna cala annahu man lam yaأti biاshahaadatayn fahuwa kaafir muslimiinto dhan baa isku waafaqay ruuxaan shahaadataynka la iman kaan midkood la imanna waa la mide inuu markaa gaal yahay afarta rukni ee kale salaada sakada soonka xajka culammadii waa isku khilaafeen ruuxa ka taga ma la gaalaysiinayaa ee waajibnimadooda qirsan ruux hadduu yahay waajibnimadeeda mid qirsan hadduu yahay oo aanu markaa dafirayn iskana kibrinayn jaaxud iyo mustakbir midnaba aanu ahayn khilaaf baa ku jira tegista cidda ka tagtay ma gaaloobaysaa mise ma gaaloobayso culammadii salafka ama a'immadii salafkuna waa isku khilaafeen inta mid walbana waxa jiray cid ku gaalaysiinaysoo salafka ka mida ayaa jirtay ruuxa ka taga gaalaysiinaysay walow jaaxid bayaanu ahaanin almabaani alarbaca la yidhaahdaa waxaa odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya wa ama alacmaalu alarbacatu faاkhtalafuu fii takfiiri taarikiha acmaasha afartaa waxaa loo jeedaa waa salaadda iyo zakada iyo soonka iyo xajka afartaa camal waxay markaa isku khilaafeen cidda ka tagta ma la gaalaysiinaya mise lama gaalaysiinaya isku khilaafeen markii dambe waxa uu yidhi wa ama hadihi almabaani fa fii takfiiri taarikiha nisaacun mashhuur mabaanida afarta ah mabaani waxaa loo yidhi bunya alislaamu calaa khamsin marka islaamnimadii baa lagu bineeyey marka almabaani alarbaca shan bay ahaayeen kii koowaad waa laysku waafaqay cidda ka tagtaa inay markaa gaal tahay waa shahaadateynke afarta kale mabaanida cidda ka tagtay ma la gaalaysiinayaa waxaa ku sugan khilaaf caana ku sugan oo a'immadii iyo salafkii ay isku khilaafeen markaasuu wuxuu tilmaamayaa culammadii salafka oo qaarkoodna ay ku gaalaysiinayeen mid waloo ka midaba tegista laga tago qaarna aynay ku gaalaysiinaynin qaarna ay bacdi ka mida ku gaalaysiinayeen waxaana mashhuuro ah inay a'immada afartii laftooda isu khilaafeen ma la gaalaysiinayaa cidda ka tagta almabaani alarbaca oo sida mashhuurka ka ah imaamu shaafici iyo imaam maalik waa inaan markaa la gaalaysiinaynin weeye haddii aanu markaa jaaxid aanu ahayn oo dafirsanayn ama mustakbir aanu ahayn oo aanu iska kibrinayn waayo dadka qaarkood baa waxaa laga yaabaa iyagoo waajibnimadii qirsan haddana inuu ka kibraayo oo uu leeyahay maanaa dabada foorariya maanaa wejiga dhulka dhiga iyo wax la mida ka noocaasoo kale waa la ysku waafaqsan yahy inuu gaaloobaayo wain lam yakun jaaxidan fahuwa mucaanid jaaxid yaanu ahaan bee mucaanid buu noqonayaa oo kufrigiisu waa kufru cinaad inkastoo fuqahadu markaa ay soo gudageliyaan qaarkood markay jaaxid itlaaqayaan kaa markaa istikbaarka ama cinaadka samaynayaana oo markaa ugu jiro iyaga markaa isilaaxan yani asaalatan yaanu carabi ahaan uguba jirin be oo shaykhulislaam ibnu taymiya qudhiisu meel buu ku sheegaayey oo lahaa fuqahadu markay leeyihiin jaaxidka ay sheegayaan yacni kaa cinaadka samaynaya laftiisa ee iskibrinaya ee kibir wax uga tegaya wuxuu ku jiraa uun iyaga ugu jiraa jaaxidku ugu jiraa saas aawadeed bay culamo badani ilaaqaan oo yidhaahdaan hadduu jaaxid yahay waa gaaloobaya haddii kale maya yacni sida ay leeyihiin acmaasha qaar markay sheegayaan yacni saas ay tilmaamayaan imaam axmed laftiisa khilaaf baa ku sugan oo riwaayaad kala duwan baa laga soo wariyey wa aksara min riwaaya ayaa laga soo wariyey riwaayaadkana sheikhu waa sheegay yacni markaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu sheegay uu yidhi wa can axmeda fii dalika nizaac mabaanida afarta ah yacni khilaaf baa ku sugan imaam axmed agtiisa wa ixda riwaayatayni canhu annahu yakfuru man taraka waaxidatan minha afartaa mid waloo ka mida kii ka tagaaba waa gaaloobaya hadday salaada tahay hadday sakada tahay hadday soonka tahay hadday xajka tahay riwaayo caynkaasa ayaa imaam axmed ka soo aroortay wahuwa huwa ikhtiyaaru abi bakrin wa taa'ifati min asxaabi malik kabni xabiib yacni waxaana doortay yacni asxaabta xanaabilo qaar ka mid ah ayaa markaa doortay iyo asxaabu malik daa'ifo ka mida ah sida ibnu xabiib oo kale wa canhu riwaayatun haaniya laa yakfuru ila bitarki salaati wazakaati faqat riwaayo kale ayaa markaa imaam axmed ka soo aroortay oo inuu salaadda iyo zakada tegista laga tago keliya ku gaalaysiinaayo laakiin soonkiiyo xajka tegista laga tego keliya inaanu ku gaalaysiinayn maadaama dee qofku jaaxid aanu ahayn laakiin uu tegis keliya mujaradu tarki la yimi inaan lagu gaalaysiinayn soonka iyo xajka laakiin salaadda iyo zakada lagu gaalaysiinayo mujaradu tarkiga wa riwaayatun haalisa riwaayo kaleo saddexaadna waa ka soo aroortay imaam axmed ibnu taymiya odhanaya laa yakfuru ila bitarki asalaati wazakaati ida qaatala alimaama calayha kuma gaaloobaayo salaadda tegisteeda mooyaane iyo zakada tegitaanka laga tago hadduu imaamka kula dagaalamo bishardi yacni qayd buu ku sii xidhay markii hore salaaddii iyo zakadu itlaaqay cala aliطlaaq wain lam yuqaatil yaanu kula dagaalaminba imaamkee riwaayadaas waa mutlaqa riwaayada kale waa muqayada waxay muqayado ku tahay zakada marka imaamka uu kula dagaalamo keliya uu ku gaaloobayaa laakiin haddii kale ku gaaloobi maayo salaadana cala aliطlaaq buu ugu gaaloobaya yacni marka taasna waa riwaayo kale wa riwaayatun raabica wa raabicatun laa yakfuru ila bitarki الsalaa kuma gaaloobaayo salaadda inuu ka taga mooyaane wax kale oo saddexda kale haddii uu ka tago mujaradu tarki lagu gaalaysiin maayo mujaradu tarki waxaan u jeednaa jaaxid iyo mustakbir midna ma aha ee waa tegis keliya oon wax kale raacin markay wax kale ku ladhan yihiin oo juxuud ku ladhan yahay waa ka duwan tahay waayo juxuudka daatadiisa mukafirba ah istikbaarka markaa yani waxa weeye cibaadada ilaahay laga kibro yani daatadeeda markaysa markaa kufri akbara ah wa khaamisatun laa yakfuru bitarki shayin minhun riwaayo shanaadna waxay ku sugan tahay afarta midnaba kuma gaaloobaayo tegistuu ka tegay keliya wa haadihi aqwaalun macruufatun lisalaf wuxuu ku soo khatimay shaykhulislaam ibnu taymiya riwaayaadkaas markaa imaam axmed uu yidhi waa aqwaal laga yaqaano macruuf ka ah salafka o hayruhu min asalaf baa ay markaa sidaa yidhaahdeen markaasuu wuxuu tilmaamayaa a'immada qaarkood inay markaa mid walba ku gaalaysiinayeen qala alxakm bnu cutayba man taraka asalaata mutacamidan faqad kafar waman taraka azakata mutacamidan faqad kafar waman taraka alxaja mutacamidan faqad kafar waman taraka sawma ramadaana mutacamidan faqad kafar afartaba xakm ibnu cutayba waa ku gaalaysiinaayo wa qaala saciid bnu jubayr man taraka asalaata mutacamidan faqad kafara billah waman taraka azakata mutacamidan faqad kafara billah waman taraka sawma ramadaana mutacamidan faqad kafara billah yacni xajkii kuma darin wuxuu soo naqliyey saddexda kale inuu saciid ibnu jubayr taabicigii weynaa la odhan jirayna ku gaalaysiinaayo wa qaala adaxaak laa turfacu asalaatu ila bizaka calaa kulli xaal yacni marka aqwaalo mutacadida ayaa jirta hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay majmuuc fataawaha mujalladka toddobaad safxada saddex boqol iyo laba hadal kaleo kaa la midi wuxuu ku yaallaa majmuuc fataawaha mujalladka toddobaad lix boqol iyo toban ilaa lix boqol iyo koob iyo toban calaa kulli xaal yacni markuu soo sheegay yacni khilaafka imaam axmed inuu shan riwaayo kala duwan masalada ku leeyay imaam axmed keliya ayaa shan riwaayo ku leh afartaa lagu gaalaysiinaya mabaanida ah ee salaaddii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajka tegista laga tegay keliya mise laguma gaalaysiinaayo calaa kulli xaal shanta riwaayo halkanuu inoogu sheegay isla mawdica kalena wuu ku sheegay isagoo tilmaamaya inay waxa weeye a'imo kalena ay sidaa qabaan markuu iminka sheegaayo maalan wuxuu yidhi wa maca aliqraari bilwujubi ida taraka shayan min hadihi alarkaan alarbacati fafi takfiiri aqwaanu lilculama'i hiya riwaayaat can axmed daedna riwaayaadkiibuu sardiyey axaduha anahu yakfuru bitarki waaxidin min alarbacati xata alxaj wain kana fi jawaazi ta'khiirihi nisacun bayna alculamaa wuxuu leeyahay afarta mid walba tegista laga tago riwaayo imaam axmed oo uu ku gaalaysiinayaa jirta xataa xajka xajka ha la ysku khilaafo dibudhigistiisa bannaanaansho ay bannaan tahay laakiin famataa cazama calaa tarkihi bilkulliyati kafar yacni marka uu go'aansado inaanu kulli ahaan uga tago waanu xataa aanu niyeysnayn dib inuu ka sameeyo uu isleeyahay weligaaba ha samayn waa gaaloobayaa bay marka a'immada qaarkood yidhaahdeen wa hada qowlu taa'ifati min asalaf taa'ifa salafka ka midaa ah sidaa qabay wa hiya ixda ariwaayaati can axmed ikhtaaraha abu والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره يعني marka mid afartaa ka mida kuma gaaloobaayo yani marka ayay riwaayada kalena sheegaysaa tarkiga keliya hadduu qirsan yahay waajibnimadii waana sida ka caankaa in badanoo fuqahada ka mida oo asxaabta abi xaniife iyo maalik iyo shaafici ka mida waana riwaayo riwaayaadka imaam axmed ka mida asxaabta imaam axmed qaarkoodna ay doorteen sida ibnu bata wahayru yacni markuu soo waday oo aqwaasha kalena uu sheegay ayuu markaa dabeedna tilmaamay yacni a'immada kale qabta qudhoodana uu markaysagaa sheegay calaa kulli xaal yacni khilaafka marka mabaanida afarta laysku khilaafay gaalaysiinta lagu gaalaysiinaayo waa ikhtilaafu bayna ahli sunna oo ahlu sunnaha dhexdooda khilaaf ku sugan weeye salaadda haddaan ku noqdo waxay a'immada qaarkood taxqiijiyeen salaadda hadduu qofku yacni uu marnaba la samayn waayo oo xaakimku ugu yeedho inuu salaaddii tukado oo dilka loogu hanjabo oo la waa lagu dilaya haddaad tukan weydo oo uu dilka ka doorto ka noocaasi jaaxid waxaan ahayn ma noqonaayo saas aawadeed kaasi wuxuu noqonayaaba a'immada qaarkood yidhahdeen sida taqyadiin ibnu taymiya yacni wuxuu noqonayaa inuu markaa dafirsan yihin buu noqonayaa inkastoo fuqahada qaarkood sida kale yidhaahdeen haddana wuxuu tilmaamay yacni tabiicada bini aadamkeed mid waafiqi karta ma aha shay uu qirsan yahay waajibnimadiisa inuu ka doorto dilka samaynta la samaynaayo inuu dilka ka doortaa ma dhici karto inuu jaaxid yahay mooyaane si kale kuma dhici karto a'immada qaarkood saas iyadaa markaa taxqiijiyeen oo markaa tilmaameen marka suurada noocaasa waxaynu dooranaynaa hadduu waxa weeye dilka ka doorto la waa lagu dilayaa xaakimku ugu yeedho xaalka noocaasa inuu noqonaayo kaafir markaysaga markaa inuu noqonaayo oo sidaas markaa lagu dilo isagoo marka waxa weeye muslima inaan la dilayn laakiin la dilaayo sida saxiixa ah isagoo marka waxa weeye kaafir ah uu noqonaayo jaaxid mooye si kale aanu noqonayn jaaxid mooye si kale aanu noqonayn kufriga markaa nusuus ku soo waa jirtaa man taraka asalaata faqad kafar ruuxa salaada ka taga waa gaaloobay culammaduna markaysaga taawiil ahaan way isku khilaafeen kufrigu ma akbarba ma asqarba ma waxaa lagu xambaaraya xaaladda uu kulliyan uga tago salaadda mise waxa weeye markaa hadduu salaadba ka tago oo camdan uga tago waa ku gaaloobaya a'immadu aqwaal kala duwan bay ka a'immadii baana isku khilaafay imaamu shaafici iyo imaam malik iyo imaam abu xaniif iyo imaam axmed iyo a'immadii kale xadiidkuba waa isku khilaafeen iyo a'immat alfiqhi yacni oo ka soo hadhay afarta imaam dhammaan waxa weeye khilaafaad ayaa markaysaa markaa yacni tafsiirka nusuusta la fasiraayo yacni markaa ay isku khilaafeen qaar marka waxaa yidhaahdaa yacni kufriga akbar baa lagu xambaarayaa oo weliba asarkanna ku xoojiya kana asxaabu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam laa yarawna shayan min alacmaali tarkuhu kufrun hayra asalaa yacni asarka cabdulaahi ibnu shaqiiq ee taabicigaasi uu markaa ka warramaayo saxaabadu inayna shay acmaasha ka mida tegisteeda kufri aynay u arkayn salaadda mooyaane salaadda mooyaane marka salaadda kollay yacni waxa weeye taabiciintii qaarkood oo aan ku gaalaysiinayn waa jirtaa laakiin saxaabada ma ogin yacni cid markaa saxaabada ka mida oo aan ku gaalaysiinayn tegista salaadda laga tago laakiin aqwaasha saxaabada laga soo wariyey yacni bacdigood waxa markaa waxa weya yani ay ilaaqeen ama kufri ama markaa hadalla kufri loo fasiray sida laa xadda lahu fi lislaam inkastoo ixtimaal ay leedahay ayaa markaysa marka waxaa la soo naqliyey marka waxa weeye sida mashhuurka ka ahayd waa inay gaalaysiinayeen qofka marka waxa salaada ka taga oo waxa weeye salaad la-aan idiin ay marka u qabeen sidaas yada ah ayay marka waxawa yani markaa a'immadu isugu khilaafeen bacdina ay ku xambaareen kufrigu inuu yahay yani kufrun duuna kufrin uu yahay inkastoo ishkaal lagu soo arooriyey oo la yidhi haddii ilahay kufrun duuna kufrin dee acmaal kale oo kufrun duuna kufrin noqonaysayba waa jirtaa maxay marka kaga duwanaanaysaa waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin inkastoo juxuudka lagu fasiray yacnii a'immada qaarna laga soo wariyey markuu jaaxid yahay oo xajka dafirsan yahay buu gaaloobayaa qaarna ku xambaareen in laga tilmaamayo kufrun duuna kufrin yacni sida shuraaxda qaarkoodba hadda ay tilmaamayaan oo sharaxa usuuluthalaasaha ba qaarkood a ku aragtaan yacni markaas sidaas qaarkood a'immada qaar ay ku xambaareen qaarna ay yidhaahdeen jaa looga jeedaa waana sida ibnu cabaas wakhayruhu min asalaf laga soo naqliyo laga sheegay bacdu salafna ay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin man laa yaraa xajahu biran walaa tarkahu ma'saman ama isman waa kaan markaa u arkayn yacni xajkiisa aan u arkayn inuu xaj sameeyo aan u arkayn inuu biri iyo khayr yahay tegista laga tagana aan dembi u qabin kaasaa looga jeedaa a'immadii salafka qaar baa saas yada yidhi kaasina waxa uu noqonayaa ka jaaxidka ah ayuu markaa noqonayaa culammada qaarkoodoo doortay taariku salaadku inuu gaal yahay sida ibnu cuthaymiin oo kale waxa ay mareen taariku salaadka marka la gaalaysiinayo inay tahay markuu kulliyan salaadda uga tago waanu marnaba tukan laakiin markuu xillina tukanaayo xillina ka tegaayo oo si itlaaqa salaaddii aanu uga wada tegin xaaladda noocaasa kufri akbar noqon maayo sidaas yadaa buu taxqiijiyey isagoo risaalo ka qoray ibnu cuthaymiin oo masalada taariku salaadku inuu gaal yahay u dooday haddana kutubihiisa qaarkood saas yadaaba ku tilmaamay fataawihiisa qaarkoodna uu ku tilmaamay sida fataawihiisii duruus ulxaram saasuu ku sheegay sharxulmumticana sidaas yadaabuu tilmaamay man taraka salaatana wuxuu ku xambaaray in laga tilmaamayo kulla salaati salaadda dhammaanteed markuu ka tago oo kulliyan aanu u tukan ayuu milladda ka baxayaa gaaloobaya laakiin hadduu xillina tukado xillina ka tago siduu duruusulxaram yacni fataawihiisii iyo hadalladiisii marka waxaan yani la taabacay iyo meelo kaleba uu ku yidhi ruuxa marka waxaway ramadaantana tukada wakhtiga kalena aan tukan ama jumcadana tukada wakhtiga kale aan tukan oo si kulliyo itlaaqa aan uga tegin salaaddii isagu kaafir kufri akbara noqon maayo ayuu markaa uu yidhi hadal caynkaasoo kale ana ibnu taymiya waa leeyahay xadiiskii tilmaamay xadiisu cubaada yani markaa kii yani ilaaliya shanta salaadood ilahay agtiisa cahdi baa ugu sugnaaday waman lam yuxaafid calayhinna kaan ilaalin shanta salaadood ilahay agtiisa ballan kuma leh ilaahay u ballanqaaday janno ama nabadgelyo u ballanqaaday in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canhu hadduu doona ilaahay waa cadaabaya hadduu doonna waa cafinaya riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku saaray waman lam ya'ti bihinna kaan la imanin marka wuxuu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo xadiidkaa daliishanaaya dadka marka waxa weeye qaarkood salaada kulliyan ugama tagaan ee waxa weeye xillina waa tukadaan xillina waa ka tagaan kuwaasoo kale lama gaalaysiinaayo aqwaashiisa qaarkood saas yadaabuu ku sida kutubtiisa ku sugan uu markaa ku tilmaamay ibnu cusayminna tii buu markaa waxaan yani markaa doortay dabeedna markaysaa sii tafsiiliyey isagoo marka taariku salaadku inuu gaal yahay aad iyo aad ugu dooday haddana marka wuxuu tilmaamay taariku salaadku gaalaysiinaya inay tahay ka kulliyan uga tagay ee aan marnaba tukanayn marnaba aan tukanayn ee ka xillina tukanaya xillina ka tegaya salaaddii aan ilaalinayno wakhtiyada qaar dayacaya kaas yadaa inaan u gaalaysiinayn kufri akbara ayuu marka waxa tilmaamay calaa kulli xaal aqwaashaas iyo ikhtilaafaadkaasi waa ikhtilaaf bayna asalaf ciddii markaysaa marka aqwaasha mid ka mida dooratana yacni marka waxa bidaco looma nisbaynaayo ama irjaa ama khawaariji iyo wax la mida loo nisbayn maayo dhammaan waxa weye waa ikhtilaafun bayna ahli sunnati waljamaca qaala almusanifu raximah llah almartabatu ahaaniya aliimaan martabada labaad oo maraatibu diin alislaamiyi ka midi waxa weeye waa iimaanka oo innagii soo marray maraatibu diin alislaamiy inay tahay alaau maraatib saddex martabo martabat lislaam martabat liimaan martabat lixsaan waxaana laga qaatay xadiiskii jibriil ahbirnii can lislaam ahbirnii can liimaan ahbirnii can lixsaan wa huwa iimaanku bidcun wa sabcuuna shucbah waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye fa aclaaha waxaa ugu sarraysaa shucabka iimaanka qawlu laa ilaaha ila allah odrhodka la odhanaayo laa ilaaha ila allahu la odhanaayo mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane wa adnaaha shucabka iimaanka waxa ugu hoosaysaa haadu waxay u noqonaysaa shucabu liimaan imaadat aladaa can ariiq imaadat ladaa dhibta in laga baydhiyo oo laga leexiyo can ariiqi wadada waxaa dadka dhibaayaa in waddada laga leexiyo waalxayaa'u shucbatun min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida wey wa arkaanuhu arkaanta iimaanku sittatun lix weeye an tu'mina billaahi inaad allaha rumayso wa malaa'ikatii iyo malaa'igtiisa inaad rumayso wa kutubihi iyo kutubtiisa inaad rumayso kutubtu allah soo dejiyey wa rusulihi iyo rasuullada ilaahay inaad rumayso walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada inaad rumayso wa tumina bilqadari khayrihi wa sharihi wa tu'mina bilqadari iyo qadarka inaad rumayso khayrihi kiisa khayr kale aad rumayso wa sharihi iyo kiisa shar kale aad rumayso wax kasta inuu ilaahay qadaray wax kastoo dhacaaya inay ku dhacayaan qadar ilaahay ilaahayna hore u qoray mawduuca hadda uu ka hadlayaa wuxuu ku saabsan yahay iimaanku ku saabsan yahay aliimaan fi luga waxaa la yidhaahdaa altasdiiq waa rumayn tasdiiq baa la yidhahdaa waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay tilmaameen iimaan luqada in lagu yidhaahdo tasdiiq lagu yidhaahdo waana sida culammada qaarkood ay ku soo naqliyeenba ijmaaca ay ku soo naqliyeen macnaha luqawiga iimaan leeyahay inuu tasdiiq yahay ijmaaca bay ku soo roreen shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu arjaxay iimaan luqada in lagu yidhaahdo aliqraar waana u dooday iqraar qiris baa la yidhahdaa buuri waxaanu markaa u deliishaday ashyaa buu u deliishaday tasdiiqu wuxuu ku tacalluqaa waxyaalaha akhbaarta ah laakiin iimaanku yacni ama akhbaar ha noqoto ama axkaam iyo awaamir ha noqoto iyo nawaahiye dhammaan waa ku wada tacalluqaa xagga tacalluqa waa ku kala duwan yihi xagga marka ficilka marka laga eego wuxuu ku gudbaayo inuu mutacaddi yahay iyo inuu laasim yahayna waa ku kala duwan yihiin oo sadaqa waxay ku gudubtaa sideeday mutacaddi u tahay laakiin aamana ama ba bay ku gudubtaa ama laam marka aqara ayaa markaa ku gudubta ba ama laam laakiin aamanahu haddii la yidhaahdo la tacaddi siiyo waa nabadgelyay noqonaysaa waa macno kale wa aamanahum min khawf laakiin aamana bihi iyo aamana lahu baa la yidhaahdaa marka waxa weeye aqara bihi iyo aqara lahu sida loo yidhaahdo marka xagga tacdiyada marka laga eego waxa lagu gudbinaayo waxa lagu gudbinaayo laasimnimada inay kala mid tahay waa xarafkay ku gudbaysana kala mid tahay aqara waafaqays aqara marka akhbaarta iyo axkaamta iyo awaamirta iyo nawaahiduba iqraarka waa ku rumoobi karaan calaa kulli xaal macaani noocaasa ayuu ugu dooday inkastoo culammada qaarkood yacni marka ay yidhaahdeen tacdiyada inay ku kala duwanaadaan ma faa'iidaynayso inaynay isku macno ahayn taa faa'iidayn mayso marka ay yidhaahdeen tasdiiqana marka waxaa mid walba waa loo isticmaala nusuustana waa ku soo aroortay waladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi wasadaqa bihi waxay la macno tahay aamana bihi bay la macno tahay asheekh ibnu cuthaymiin kutubihiisa qaarkood wuxuu doortay iimaan luqada in tasdiiq lagu yidhaahdo laakiin meelaha qaarkoodna wuxuu ku doortay in marka la yidhaahdo yacni iimaan luqada in lagu yidhaahdo iqraaro sidii ibnu taymiya ayuu raacay calaa kulli xaal kollay qowlka ku saabsan ijmaac waa masalada ku sugan inay iimaan luqada tasdiiq ku yahay ibnu taymiya inuu maqlay u eg tahay saas aawadeed buu yihi man naqala hada alijmac yaa soo naqliyey ijmaacaas cidda soo naqlisay waxaa ka mida abuumansuur alazhari baa ka mida kitaabkiisa tahdiib luga ku soo naqliyey waitafaqa ahlulcilmi min allugawiyiina wahayrihim ana aliimaana macnahu tasdiiq abu mansuur alashari qarnigii afraad ayuu noolaa waa culammadii marka ahlu sunne ee lugawiyiinta ahaa buu ka mid ahaa mutaqadimna weeye qarnigii afraad buu noolaa wuxuu sheegay culammadu inay isku waafaqsan yihiin hadday luqawiyin yihiin iyo hadday khayrkood yihiinba iimaan markaysaga luqada in lagu yidhaahdo macnihiisu inuu tasdiiq yahay saas yadaa buu tilmaamay culamo kalena waa soo naqliyeen oo culammada luqada iyo khayrkoodba yacni marka waxaa ka mida zabidi laftiisu taajulcaruuska waa ku sheegay waanu tilmaamay inay culammada luqawiyiinta iyo hayrkoodba sidaa isku waafaqsan yihiin bacdi kale culamada ka midna waa sheegeen alkhatbu sahlun ama ha la yidhahdo waa tasdiiq ama lhe waliqraar macnaha sharciga ah ayaa marka u baahan in la isdul taago iimaan sharcan waxaa la yidhaahdaa cinda ahli sunnati waljamaca qowlan wa camal waa odhaah iyo camal ayaa la yidhaahdaa qowl marka la yidhaahdo waxaa soo gelaya qowlu lisaani wa qowlu lqalbi afka in laga yidhaahdo qalbigana laga yidhaahdo oo marka uu qofka odhanaayo laa ilaaha ila allah waa inuu afka ka yidhaahdaa oo ka qiraa mar labaadkana hadalka uu afka ka qiray waa inuu qalbigana ka qiraa qalbiga ka soo baxdaa marka waxa weeye qalbiga iyo afka mid waliba waa inay qiraan isagoo qalbiga ka beeninaayo hadduu afka ka qiro iimaan noqon maayo mu'min ma noqonaayo iimaan lama iman mumin ma noqonaayo wuxuu noqonayaa mid waxa weeye marka munaafiqu noqonaya oo nifaaqiisu ictiqaad yahay wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllahi wa biاlyowmi alaakhiri wama hum bimu'miniin ilaahay wuxuu idhi dadka waxaa ka mida mid odhanaaya allah baanu rumaynay yowmulaakhirkana waa rumaynay haddana markaa mu'miniin ma aha yacni afkay ka yidhaahdeen qalbiga kamay qirin oo kamay odhan qalbiga mar haddaynay ka qirin oo aynay ka odhan mu'miniin noqon maayaan mu'miniin ma noqonayaan marka qowlu lisaan iyo qowl qalbi ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun allah wuxuu yidhi hadday ku yimaadaan munaafiqiintu nebi muxamedow calayhi salaatu wasalaam waxay odhanayaan yacni waa qiraynaa waa rumaynay inaad rasuulka ilaahay tahay wallahu yaclamu inaka larasuuluh allahna waa og yahay inaad rasuulkiisii tahay allah wuxuu og yahay munaafiqiintu inay markaa been sheegayaan buu og yahay maxay ku been sheegayaan yacni waxay ku been sheegayaan shahaadada ay sheeganayaan inay qireen rasuulkii ilaahay inaad tahay ida jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu ullah shahaadadu xaggay ka timaadaa dee bicilmin bay ku dhacdaa wayna afka waxa laga odhanaayo qalbigana laga qirsan yahay Eh, laakiin qalbigii haddaan laga qirsanayn waxay noqonaysaa beenbeen bay noqonaysaa maaha shahaado markaysaa ma noqonayso shahaado ma noqonayso marka saas aawadeed ayuu markaa allah markaa uu sheegay munaafiqiintu inay been sheegayaan waxay ka been sheegayaan shahaadada ay sheegteen qalbiga inay sidaa ka qireen oo ka ictiqaadiyeen taas iyada bay ku been sheegayaan marka iimaan waxaa la yidhaahdaa qawlun wa camal waa qawlu lqalbi wa qawlu lisaan waa in afkana laga qira oo laga yidhaahdaa qalbigana laga qira oo afka iyo qalbiga mid walba waa in laga qira shahaadataynka keliya maahe waxyaalaha wanaagsanee afkiiyo qalbigaba laga qiraayo dhammaan waa soo gelayaan marka iimaankii waa soo gelayaan iimaankii waa soo gelayaan wa camal camalkana waxaa soo gelaya camal wa camal ljawaarix in qalbigii laga camal falo jawaarixda iyo xubnahana laga camal falo marka qalbiga laga camal falaya maxaa laga tilmaamaya waa acmaasha qalbiga ka dhacaysa iimaaniga ah waa sida ikhlaaska ilaahay dartii in looga jeedo oo loo odhanaayo oo loo qiraayo oo camalka wanaagsan loo samaynayo ikhlaasku qalbigu ka dhacaya waa maxabadii waa jacaylkii allah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo waa tawakulka allah la tala saaranayo waa khashyada allah laga baqanaayo waa rajada ilaahay la rajaynaayo iyo wasaa'iru acmaali alquluub iyo acmalada kale ee qalbiga ka dhacayaaba waxay soo gelayaan camalulqalbi bay soo gelayaan acmaasha iimaaniga ah ee jawaarixda camaluljawaarix maxaa soo gelaya camaluljawaarix waxa weeye waa alacmaal aliimaaniya allatii tu'addaa biljawaarix waa acmaasha iimaaniga ah ee jawaarixda lagu gudanayo waa sida salaada oo salaaddii waxay koobsanaysaa sujuud rukuuc yacni fadhi yacni acmaal baa markaysaga ku sugan iyadoo aqwaalina ku sugan tahay oo qiraa'adii ku sugan tahay oo salaaddii marka waxa weye noocyadii o dhanba waa koobsanaysaa yacni hadday tahay camalkii qalbiga oo niyadii iyo khushuucdii hadday tahay waxa weeye camalkii jawaarixda hadday tahay odhaahdii afka laga odhanaayoy intaba waa koobsanaysa camalu jawaarix waxaa kaloo soo gelaya camalka xubnaha laga samaynayo iimaanka soo gelaya waxaa ka mid a soonka in la soomo waxaa ka mida zakada waxaa ka mid a xajka waxaa ka mida jihaadka iyo camallada kale ee wanaagsan ee jawaarixda iyo xubnaha laga sameeyo marka waxay culammadu yidhaahdeen iimaanku waa qowl iyo camal qowlkii waa labaa ka imanaya camalkiina labaa ka imanaya marka labiyo laba ayaa ka imanaya marka intaasi mid walba iimaankay ka mid tahay iimaankay ka mid tahay ahlucilmiga qaarkood waxay ka cabbireen iimaanku qawlun wa camalun wa bay ka cabbireen saddex bay ka dhigeen oo iimaanku waxa weeye waa odhaah iyo camal iyo caqiidu ictiqaad intaa in lala yimaado weeye marka isku macno weeye haddii yacni laga cabbiro tacbiirka hore iyo tacbiirka dambe haddii laga cabbiro a'immadu waxay ku soo naqliyeen ahlusunna waljamaaca iimaanka inay sidaa u qabaan oo camallada qalbiga iyo jawaarixdaba laga samaynayaana iimaanka soo gudagelayaan ijmaac bay ku soo naqliyeen ahlusunna waljamaaca ay isku waafaqsan yihiin a'immada soo naqlisay waxaa ka mida imaam axmed baa ka mida imaamu shaafici baa ka mida imaam abu cubayd baa ka mida a'immo kale ka mida nusuustii adiladuna waa tilmaamayaan inuu markaa iimaanku intaaba shamlinayo marka leeyahay camalka jawaarixda iyo camalka qalbiga waxaa loo jeedaa waxa wanaagsan la caqiidaynaayo ee qalbiga laga caqiidaynaayo camalka wanaagsan ee qalbiga lagula imanayo yacni camalka wanaagsan ee xubnaha laga samaynayo yacni markaa kuwaasaa looga jeedaa tarkiga xumaanta laga tegaya qudheedu waxay soo gelaysaa camalkii bay soo gudagelaysaa oo in markaa kufriga iyo macaasida iyo bidaca iyo xumaanta laga tagaa qudheedu waa nooc camal ah wa ficlun fii saxiixi almadhabi tarkiga laftiisa waa ficil madhabka saxiixa marka lagu tago ilaahay wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanahum wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa yacni waxaa laynoo sheegay mu'miniinta iimaankoodu dhab yahay waa kuwa shantan arrin la yimi shantaasi waa maxay marka allah la xuso qalbiyadooda baqaya waa camalulqalbi camal qalbiga ka dhacaya weeye marka aayaadka ilaahay lagu akhriyo iimaan bay u korrinaysaa rabbigood oo qurana waa tala saaranayaan waa camal qalbi waa kuwa salaadda oogaya oo salaaddii taagaya oo la imanaya siday ahayd u taagaya oo u wanaajinaya salaaddiina intaba waa koobsanays camalkii jawaarixda ka dhacay oo xubnaha laga samaynaayey camalkii qalbiga odhaahyadii ila qiraa' u leeyahay waayo salaaddii waxay leedahay qiraa'o faatixa la akhrinaya atixiyaad baa la akhrinaya la odhanaya yacni dikri kalaa lala imanaya takbiir iyo tasbiix iyo duca iyo wahaakada yacni marka ayaa lala imanaya marka intaba waa koobsanaysa wa mima rasaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnay wax ka way baxsanayaan oo ilaahay dartii u baxsanayaan marka camal jawaarixda ka dhacayo weeye xubnaha laga samaynayo marka kuwa intaaba kulansaday baa mu'miniin ah iimaankoodu dhab yahay sidaas ayuu ku sheegay allah wuxuu kaloo inoo sheegay salaaddu inay iimaan tahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiinna idinka lumin maayo salaaddaana loo jeedaa sida marka waxa weeye sababu nusuulkuba uu tilmaamayo sababu nusuulkuba siduu sheegaayo yacni waxaa loo jeeday salaadda ayaa markaysa markaa loo jeeday salaadda ayaa loo jeeday asbaabu nusuulka ayaa caddaynaya culamada qaarkoodna waxay tilmaameen culammadu inay isla ogol yihiin in eh, looga jeedo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum in looga jeeday culammada qaarkood ijmac ku soo naqliyeen salaadda in looga jeedo salaadda in looga jeedo ay salaatakum salaaddiinni baytulmaqdis a u tukan jirteen ilaahay idinka lumin maayo markuu ilaahay amray in salaaddii loola jeesto kacbada oo qibladii la xawilay oo la beddelay oo laga dhigay xagga kacbada in loo tukado markii horena loo tukan jiray baytulmaqdis loo tukan jiray waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu markii waxa weeye madiina toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood bay baytulmaqdis ay u tukan jireen oy qiblo u ahayd nebiguna wuxuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam in qiblada looga yeelo qibladii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil in qiblo looga yeelo dabeedna ilaahay baa soo dejiyey aayadihii qur'aanka ahaa ee caddaynayay qibladii in laga yeelay kacbada laga dhigay qad naraa taqalluba wajhika fi alsamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam markaasaa la amray xagga markaa masjidu xaraamka in loo jeesto markaasaa qoladii yuhuuddii waxay yidhaahdeen oo haddii waxa weeye xaggan u jeesateen salaaddiinnii aa u tukan jirteen markii hore baytulmaqdis dee waxay noqonaysaa mid markaa yacni buraysaan waxba idin taray ya ila meel aan qiblo ahayn baa markaa u tukateeni waa shubha daciifa weeye riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey inay saxaabada qaarkood yidhaahdeen fa kayfa biikhwaanina aladiina maatuu wahum yusalluuna ilaa beyt almaqdis oo talow walaalahayagii muslimiinta ahaa iyagu baytulmaqdis u tukan jiray oo sidaa ku dhintay xaalkoodu muxuu noqonayaa xaalkoodu muxuu noqonayaa xadiiska markaa sidaa sheegaya oo markaa sidaa tilmaamaya ee kan dambe waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo imaam axmed imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo culamo kalena waa saxiixiyeen ka hore yuhuudda sheegaya inay sidaa inkireenna waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey calaa kulli xaal asbaabu nuzuulku wuxuu caddaynayaa salaadda inay ku soo degtay sababu nuzuulkuna waa qaciyu dukhuul fi laaya yacni waa mid markaa qaciya inuu aayadda soo gudagelaayo marka waxa weeye waxay caddaynaysaa acmaashu inay iimaanka soo gudagelayso amalada wan wanaagsan sidaas aawadeed baa camalka marka laga tago wanaagsan ee waajibka ah iimaanka loo nafiyaa laa iimaana liman laa amaanata lah laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah yacni markaa amalkii wanaagsanaa iimaankii waa ka mid xadiidkanna waa caddaynayaaba oo sheikhu matniga inoogu qoray oo marka uu inoo sheegay waa ikhtibaasay oo waxa weeye xadiiska markaysaga wuxuu ka dhigay hadalka inuu ku dhex darsado xadiisnimo uma sheegin aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba waa xadiis nebi oo waxa weeye nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood fa aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waxaa iimaanka ugu sarraysaa gobolladiisa iyo qaybihiisa orodka laa ilaaha ila allahu la odhanaayo afkiiyo qalbigaba laga odhanayo waxaana ugu hoosaysaa in waddada laga baydhiyo waxa dadka dhibaya hadday dhagxan tahay hadday qodax tahay hadday quraarado iyo wax markaa dadka dhibaya tahay hadday uskag lagu shubo tahay dariiqa lagu shubo dariiqa marka in uskagyada lagu shubo marka waxa ma aha waayo dadka ayay dhibaysaa raa'ixadiisa iyo urtiisa dabayshaa soo qaadaysaa dadkay sanka ka gelinaysaa marka waxa weeye arrinka noocaasi waxa weeye waa midaan wanaagsanayn weeye saas aawadeed in la layska ilaaliyo oo waxa weeye marka farsamo kale la sameeyo yacni weeyaan oo uskaga marka waxa weyaan aan dariiqa marka waxa lagu qubin waayo dadka ayuu dhibaya iimaankana waxaa ka mida waxa dadka dhibaya in waddada laga leexiyo oo laga baydhiyo ayaa ka mida marka waxaa laga qaadanayaa odhaahdii wanaagsanayd oo ay ka mid tahay shahaadateynka in la yidhaahdo laa ilaaha ila allah inay iimaanka ka mid tahay uguna korrayso waxaa kaloo laga qaadanayaa camalka jawaarixda laga samaynayo xubnaha waxa laga samaynayo wanaagsanina inuu iimaanka ka mid yahay waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa adnaaha imaadat aladaa cani ariiq qaybaha iimaanka waxaa ugu hooseeya in waddada laga baydhiyo waxa dadka dhibaya marka dee iimaankii bay ka mid tahay qaybta ugu hoosaysa ha ahaatee laakiin waa shucba min aliimaan waa qeyb iimaankii ka mida ah ama waa gobol ama waa qeyb iimaankii ka mida weeye wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qeyb iimaanka ka mida xaggee laga xishoodaa qalbigaa laga xishoodaa oo xishoodku qalbigu ka soo fulayaa xubnaha ha saameeyo laakiin meesha laga xishoonaya waa qalbiga halkaana waxaa laga qaadanaya camalka qalbiga laga sameeye wanaagsani inuu isaguna iimaanka ka mid yahay baa laga qaadanaya marka iimaankii shay waaxida ma aha waa ashyaa markaa mutacadida shucab badan buu leeyahoo qaybo badan buu leeyahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama gobol riwaayo kale waxaa ku soo aroorto saxiixa bukhaari ku sugan bidcun wa sittuuna shucba waa dhowr iyo lixdan qaybood weeye a'immadu waa ku kala duwan yihiin oo qaarkoodba mid bay arjaxeen qaar waxay arjaxeen yacni markaa bidcun wa situuna shucba ayay markaa a'immada qaarkood arjaxeen oo waxay yidhahdeen taasaa mutayaqan oo la qadarka ziyaadada ana waa laga shakisan yahay waana sida xaafid ibnu xajar wakhayruhu ay arjaxeen weeye oo ay markaa doorteen a'immo kalena markaa saas yada ah waa markaa yacni waa qaateen jamaaco kaleo culammada ka midii ah waxay ku tageen inay markaa riwaayada ziyaadada leh ay arjaxayaan bidcun wa sabcuuna shucba waana sida waxa weeye xaliimi iyo qaadiciyaad yani marka ay doorteen weeye waana sida sheikh albani markaysagaa u iishay weeye waxaana markaa yani culamada qaarkood ay yidhaahdeen markay dhowr iyo lixdanka arjaxayeen yacni taradud baa galay iyo shaki oo ruwaadda qaarkood waa ka shakiyeen ma dhowr iyo lixdan buu yidhi mise dhowr iyo toddobaatan buu yidhi riwaayaadka qaarkoodna waxay jasmiyeen dhowr iyo lixdanka marka waxa weeye marka sidaa la eego dhowr iyo lixdanka waa la hubaa qadarka kale ziyaadada ana waa laga shakisan yahay sheekh albaani waxau yidhi riwaayo jasminaysa oo goynaysa dhowr iyo toddobaatanka bidcun wa sabcuuna shucba oo aan taradudka ama shakigu ku jirin ayaa markaa jirta mar hadday taasi jirto riwaayaadka markaysa markaa shakiga sheegaya ma sidan buu yidhi mise sidan buu yidhi yacni waxa weeyaan iyagu markaa tarjiix ma keensanayaan riwaayada kale ee dhowr iyo lixdanka sheegaysa iyo riwaayada markaysaga dhowr iyo toddobaatanka sheegaysa ta siyaadada sheegaysa mar hadday jaazimo tahay oo ay jasminayso goynayso iyadaa la qaadanayaa waayo wax ziyaadaa bay tilmaamaysaa cadadkaa dheeraadkii uu tilmaamayaa ziyaadadaas ayuu sheegayaa wada shakiguna kuma soo aroorin riwaayo jasminaysaa jirta cala kulli xaal yacnii riwaayada dhowr iyo toddobaatanka sheegaysana sidaas iyadaaba arjaxaadda la arjaxay ay markaa tahay marka iimaanku cinda ahli sunnati waljamaaca waa ziyaada waana nuqsaamaa ziyaado iyo nuqsaan mid walba waa leeyahay wuxuu ku ziyaadaa taacaadka wuxuuna ku nuqsaamaa macaasida ayuu ku nuqsaamaa arkaanna waa leeyahay oo lix rukni ayuu ka kooban yahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen iimaanku waxaa u sugnaaday shan nuun sida xamaad alansaari uu sheegay ahlucilmiga qaarkoodna ka soo naqliyey mashaaikh badanna ay ka qaadatay oo iyaguna markaa ay sii naqliyeen shanta dhuuna iimaanku ka kooban yahay waxa weeyaan waa qowlun billisaani waa in markaa afka laga yidhaahdo oo carabka laga yidhaahdo wa ictiqaadun biljanaan iyo in qalbiga laga caqiideeyo o laga rumeeyo wa camalun biljawaarixi waalarkaan iyo in jawaarixda iyo xubnaha laga camal falo arkaantana waxaa loo jeeda macna jawaarix yaziidu biaacati araxmaan iimaanku waa ku kordhaa waa ku ziyaadaa taacada ilaaha raxmaankaa taacadiisu ku ziyaadaa allah la ateecaayo wayanqusu biaacati shaytaan wuxuu ku nuqsaamaa taacada shaytaanka la ateecayona waa ku nuqsaamaa waa shan nuun qowlun billisaani wa ictiqaadun biljanaani wa biljawaarixi waalarkaani yaziidu biaacati araxmaani wayanqusu biaacati shaytaan waxaa kaloo ta dambe la yidhaahdaa wayanqusu bilcisyaan nuunankaa waxaa loo sheegay shanta nuun waa si markaa yacni qaybista ama qabashada la qabanaya ay u sahlanaato ayaa markaa shanta nuun ee isku beegbeegan yacni markaa culammada qaarkood ay u tilmaameen marka qofkaan afka ka qirin islaamnima u sugnaan mayso haatay culammadu ijmaac ku soo naqliyeen itifaaq hadalkii shaykhulislaam ibnu taymiyana waa ku sugnayde inay muslimiintu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen ruuxaan shahaadateynka la imani inaanu markaa waxa muslim noqonayn waa itifaaq waxaa loo jeedaa qofkii kari karaayey oo la iman waayey ogaan isagoo awoodi karaayo ama qofkii aan ku dhawaaqi karayn laakiin caqiideeyey oo camalkana wuxuu kari karaayey la yimi ee hadalku ku xidhnaa isaga way anfacaysaa waa macduur laakiin qof kari karaaya oo la iman waaya dee ma anfacayso marka ictiqaadka qalbiga kuma filla hadduu qofku kari karaayey iqraarka uu carabka ka qiraayo uu la iman waayo waxay noqonaysaa ma anfacayso ictiqaadka keliya anfici maayo hadduu qofku afka ka qiro laakiin qalbiga ka caqiidayn waayana ma anfacayso oo munaafiqiintu afka waa ka qireen laakiin maadaama qalbigii aynay ka rumayn oo ka yaqiinin dee waxay noqotay qaaraan mu'miniin ahayn waxna aynay u tarin kelimatu tawxiidka ay qirayaan ama shahaadateynka ay qirayaan aakhiro midaan anfacayn bay noqonaysa wa min annaasi man yaquulu aamanna billaahi wa bilyowmi alaakhiri wama hum bimu'miniin dadka waxaa ka mida qaar odhanaaya allah baanu rumaynay iyo maalinta aakhiro haddana mu'miniin ma aha ictiqaadkii yaqiintii qalbiga ayaa ka maqan waa yahay haddii acmaalu quluubkii la waayana iyadana ma anfacayso oo camalladii qalbiga waa in la helaa hadday tahay ikhlaaskii hadday tahay yaqiintii hadday tahay maxabbadii hadday tahay markaa waxa weeye acmaalulquluub waa in markaa la helaa wey marka iqraar keliya oo afka iyo qalbiga laga qiraayo dee iimaanku noqon maayo ee waa in markaa waxa weeye yani markaa lagu daraa camalkiina lagu daraa camalu qalbi wa jawaarix waa in lala yimaadaan firaqa markaa iimaanka ku lumay way badan yihiin khawaarij iyo muctasilo iyo murji'o intaba waa leeyihiin intaba waa leeyihiin khawaarijta iyo muctazilada iyo murji'adu dhammaan ma qabaan iimaanku inuu ziyaado laakiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan yaziidu wayanqus iimaanku waa ziyaada waana nuqsaamaa adilada ayaana sheegaysa iimaanku inuu ziyaado nuqsaamana oo allah waxauu yidhi waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana haddii aayaadka ilaahay lagu akhriyo korkooda mu'miniinta iimaan bay u kordhinaysaa wayasdaada aladiina aamanuu iimaana liyasdaaduu iimaanan yacni nusuuso badan baa ku soo arooray ziyaadada iimaanka oo toban mawdic ka badan bay qur-aanka kaga soo aroortay ziyaadada iimaanku ziyaadaayo inuu iimaanku kordho oo ziyaado dadka iimaankooduna inuu kala weyn yahay adiladu waa tilmaamaysa oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta in laga soo saarayo kii qalbigiisa uu ku jiro diinaar in la miisaano oo iimaani in naarta laga soo bixinayo kuu qalbigiisa ku jiro dirham in la miisaano iimaani in naarta laga soo saarayo man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan qudhaanjo in la miisaana oo iimaani ku sugan yihi bal axaadiista qaar waxay sheegaysaa adna adna adna mihqaala darati min iimaan saddex goor baa lagu celiyey qudhaanjo in la miisaana oo iimaana wax ka yar wax ka sii yar wax ka sii yari kuu qalbigiisa ku sugan yahay naarta waa laga soo bixinaya oo ku waari maayo saddex goor baa adnaa adnaa adnaa yacni la itlaaqay waa wax ka sii yar misqaala dara min iimaan calaa haada waxaa ka soo baxaysa dadka iimaankoodu inuu ziyaado kale leeyahay oo qaarkood iimaankoodu uu yahay daciif qaarna iimaankoodu kaamil yahay qaarkood iimaankoodu yahay anqas yacni markaa nuqsaantiisu mid ay sii badan tahay mihqaalu dara wax ka yar baa la gaadhsiiyey darrada ama qudhaanjada nooca ugu yar baa dara la yidhaahdaa nusuusta markay dara ku soo aroorto waxaa lagu fasiraa macnaha macruufkaee lcarab lagu yaqaanay luqadii qur qur'aanku ku soo degay baa lagu fasiraa waxyiga marka lagu isticmaalayo ila qur'aanku wuxuu ku yimi sunnaduba af carbeed iyo luqa carbeed buu ku yimi carabi siday u taqaanaa lagu fasiraa saas aawoodee mucaasiriinta qaarkood fasiraadda ay ku fasirayaan darra atamka ay ku fasirayaan waxay noqonaysaa mid halata oo ansax ahayn lianna hada almacna maa kana macruufan cinda alcarab waayo atamka luqatulcarab markaa mid lagu yaqaanay ma ahayn markii waxa weeye yani cilmigan sayniska ay markaa ku hormareen dadkii bartay ayaa markaa luqada carbeed waxaa lagu itlaaqay darra lagu itlaaqay baa darra loo bixiyey waa istilaax casri ah oo wakhtiyadan dambe soo darriyey weeye markaa nusuusta in lagu fasiraa waxay noqonaysaa mid khalata oo ansax ahayn ayay noqonaysaa waxaa lagu fasirayaa sidii carabi u taqaanay baa lagu fasirayaa carabina waxay u taqaanay dara asqaru namla quraanjada nooca ugu yar quraanjooyinku waa kala yaryar yihiin ta dhuuricasada la yidhaahdo ee yaryare cascas taasaa ugu yar marka quraanjadaa yaryar ee cascas ee dhuuricasada la yidhaahdo taasaa lagu fasirayaa taas ayaa lagu fasiraya inuu nuqsaamo iimaanku waxaa laga qaadanayaa axaadiista iyo adilada waa laga qaadanaya iyo nusuusta ziyaadada sheegaysa lafteeda markii la yidhi waa ziyaadaa intaanu ziyaadin ka hor dee wuxuu noqonayaa anqas mid xagga nuqsaanta ka xiga ayuu noqonayaa mid xagga nuqsaanta ka xiga ayuu noqonayaa ama nuqsaan ku sugan waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey man ra'aa minkum munkaran falyuhayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo idinka mida oo munkar arkaa gacanta ha ku beddelo hadduu gacanta ku bedeli kari waayo afka ha ku beddelo ha ku dooriyo hadduu afkana ku beddeli kari waayo taana kari kari waayo qalbiga ha ka naco ha ka karaahiyeysto yani qalbiga ha ku inkiro ha ku diido qalbigiisa inkaarkaa qalbigu wuxuu noqonayaa fardu buu noqonayaa waayo qof waliba inkaarka qalbiga waa kari karaa saas aawadee inkaarka qalbiga lagu inkirayo oo lagu diidaayo munkarka qofka laga waayaa waa dembaabay saas awadeed baa xadiiskan uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wadalika adcafu aliimaan waa iimaanka ka ugu daciifsan bacdu ahlicilmi waxay u fasireen iimaanku waa duu shucab qaybuu u saaxiib yahay shucbooyin buu leeyahay shucbada ku saabsan inkaaru lmunkar waxay leedahay saddex martabo alinkaar bilyad alinkaar billisaan alinkaar bilqalbi in gacanta lagu inkiro lagu beddelo munkarkii wax lagaga qabto in afka lagu inkiroo lagu beddelo in qalbiga lagu inkiroo lagu diido marka saddexdaa martabo haddii saddexdaba la waayo wixii ka dambeeyaa waxay noqonaysaa inkaarulmunkar inaan lala imanin ee munkarkii la shaarigay oo la wadaagay saddexdaa martabo midnaba haddaan lagala iman oo gacan laguma bedelin oo laguma inkirin afkana laguma inkirin qalbigana lagama nicin oo laguma karaahiyaysan oo laguma inkirin oo laguma diidin wixii ka dambeeya casaan buu noqonayaa ya wixii ka dambeeya waa macsi buu noqonaya yacni waa laga baxay intii waxa weeye lagu badbaadayay waa laga baxo waxay noqonaysaa marka wixii ka dambeeya dembi baa la gala oo waxay noqonaysaa munkarkii waa ka raalli noqday waalraadi waalfaacilu sawaa ka munkarka ka raallida ah iyo ka samaynayaana xagga dembiga waa isku mid bay ka yihiin laakiin looma jeedo yacni inuu gaaloobayo haddii aanu marka waxa weeyaan dee xalaashan inuu gaaloobayo loogama jeedo isagoo munkar macsi ah oo gaalnimo ka sokaysa aan inkirin oo ka raalli noqday uun laakiin xaaraannimadii ictiqaadsan dee kuma gaaloobaayo wuxuu ka dhigan yahay inuu sameeyey oo kale saas aawadeed bay culammadu ay yidhaahdaan alridaa bilkufri kufrun waridaa bilmacsiyati macsiya kufriga in lagu raalli noqdaa waa kufri laakiin macsida in lagu raalli noqdaa waa macsi alraadi waalfaacilu sawa kan munkarka samaynayaa siduu caasi u noqonaayo ayuu kan inkiri waayeyna uu isaguna caasi u noqonayaa laakiin looma jeedo wuu gaaloobayaa mar hadduu xaaraannimadii caqiidaysan yahe o rumaysan yahay aanu istixlaalkii la iman saas aawadee xadiidkan yaan qalad laga fahmayn xadiidka kale ee sheegaaya walaysa waraa'a dalika xabbatu khardalin min iimaan yacnii intaa kama dambayso xabbad yar inin yar oo khardala in la eg oo iimaani kama dambayso khardalku waa ininyo yaryar qoryaha daawooyinka dhiraha iyo acshaabaha iyo yacni waa ku arki kartaan khardalka way hayaan waa ininyo yaryar oo aad u yaryar waadada qaarkood af soomaali ahaan waxay yidhahdaan sagara xuuray bay yidhahdaan ininyaha yaryar ee sagara xuurayda wax la eg oo iimaani intaa kama dambayso geedku kolley xaggeenna kama baxo laakiin xaggaa waxa weeye safeeryada ayuu ka baxaa baa la yidhi ama xagga etoobiyadaba waa ka baxaayo etoobiya waa laga isticmaalaa yacni mala degaanada soomaalida lafteedana waa laga beeraa ee etoobiyada yacni hadda ku guda jira waa yahay marka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaya walaysa waraa'a dalika xabbatu khardal min iimaan muraadka looga jeedaa waxay tahay khaslada ku saabsan inkaaru lmunkar shucbada ila iimaanku waa duu shucabe shucbadaa wax ka mida oo intaa ka dambeeyaa ma jiro ee wixii ka dambeeya waa dembi yacnii shucabkii iimaanka oo dhan baan xabatu khardal wax ka dambeeyo iimaani aynay ku sugnayn muraadku ma ahee waxaa laga tilmaamayaa khusuuska shucbada inkaarulmunkarka ku saabsan qayboqaybo marka iimaanka loo kala qaado ila waataynu soo marray xadiiskii tilmaamayay alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba marka shucbada inkaarulmunkar ku saabsan wax intaa ka dambeeya oo shucbadaas soo gudagelayaa ma jiro ee waxa ka dambeeya waxay noqonayaan dembi bay noqonayaan laakiin muraadku ma aha eber buu iimaan ka yahay oo xabbadii iimaanaba male lagama tilmaamaayo ee iimaankiisu wuxuu noqonayaa iimaan naaqisa ah. mar hadduu waxa weeye macsi inuu sameeyey ka dhigan yahay ee waxa uu markaa gaalnimo aanu ku dhicin ama gaalnimona aanu ka raalli noqon ee ay macsi un tahay duuna alkufri ah waxay noqonaysaa uun inuu caasi noqday noqonaysaa macsidiina uu u qabo inay xaaraan tahay oo aanu xalaashanin oo istixlaal ictiqaadiya aanu la iman istixlaalkana waxaa loo jeedaa ictiqaadu annaha xalaal sida ahlucilmigu ku fasireen shaykhulislaam ibnu taymiyana ku fasiray waalistixlaalu ictiqaadu annaha xalaal markaasuu suwar hoos imanaya uu sheegay oo saddex suura usii qaybiyey ahlucilmiga kalena saasay u fasireen sidaas ayay markaa u fasireen marka iimaanku waa ziyaada waana nuqsaamaa wuxuu ku siyaadayaa taacada taacaadkao dhan iimaanka waa siyaadinayaan acmaasha saalixa lala imanayaa siyaadinaysaa acmaalulquluubka lala imanayaa siyaadinayaa xataa tasdiiqa iyo yaqiintaa siyaadaysaa ahlucilmiga qaarkood khilaaf bay geliyeen yacni yaqiintu ma siyaadaa tasdiiqu ma siyaadaa tasdiiqu lqalbi saxiixu waxay tahay inay ziyaaddo inay ziyaaddo weeye oo dadku waa kala yaqiin weyn yahay yaqiintoodu martaba waaxida ma aha yaqiinu bacdihim aqwa min yaqiini bacd qaarkood yaqiintoodu yaqiinta kuwa kale waa ka xoog badan tahay tasdiiqooda qalbiga ahi tasdiiqa markaa dadka kale waa ka xoog badan yahay isku tasdiiq ma aha isku yaqiin ma aha markaa siaas aawadee qowlka odhanaaya waxa weeye yaqiintu waa martabo keliya tasdiiqa qalbigu waa martabo keliya haddii la waayana shaki bay noqonaysaa ziyaadana ma leh qowl saxa ma aha waa qowl hala ah culammada markaysaa muxaqiqiintuna saas bay u tilmaameen dadka qaarkood yaqiintoodu waa kaljibaal waa sida buuraho kale qaarkood yaqiintoodu waa daciif laakiin shaki waa ka maran tahay saas aawadeed low shukikuu la shakuu haddii la shaki gelin lahaa way shakin lahaayeen laakiin caafiyada hadday ku sugnaadaan oo aan la shaki gelin oo aan lagu imtixaanin shaki waa badbaadayaan laakiin haddii la imtixaano laysiyaa shaki geliya waaba shakin lahaayeen qaarkoodna sinaba yacni inay u shakiyaan ma dhacdeen macnaha caynkaasna shaykhulislaam ibnu taymiya waa tilmaamay wakadalika hayruhu min ahli cilmina waa tilmaamay alimaamu nawowi waxa uu ku sheegayaa masaladaas ku baxsinaya sharaxa saxiixu muslim waxaanu odhanayaa sida saxiixii waxay tahay waa inuu tasdiiqu markaa ziyaadaayo oo dadku kale tasdiiq wen yahay isagoo markaa sida mashhuurka ka ah shaacirada badankooda yacni khilaafaya ayuu sidaas yada arjaxay oo markaa sugay waa yahay firaqan saddexda aynu sheegnay khawaarij iyo muctasilo iyo murji'o waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku ma ziyaado mana nuqsaamo iimaankuna waa shay waaxida hadduu markaa waxa weeye qaarkii tago waa wada tegayaa ama waa wada joogayaa intaa waa isku waafaqeen qadarkaa waa khawaarij waa muctasila waa murji'a iimaanku ama waa wada tegayaa ama waa wada joogayaa ma kala hadho mana nuqsaamo haddaba waxay ka tartiibinayaan bay isku khilaafeen murji'adu waxay yidhaahdeen iimaankii ma nuqsaamayo dadka ahlu iimaankiina dhammaan iimaankoodu waa kaamil waa dhammaystiran yihi u wada joogaa ilaa haddii qaarkii tago uu wada tegayaay si ay uga cararaan uu wada tegey oo xabbad iimaanaba ma leh bay waxay yidhahdeen dadka fusaaqda ahi iimaankoodu waa dhammaystiran saas yadaa bay yidhahdeen waxay khilaafayaan nusuusta ziyaadada iyo nuqsaanta sheegaysa ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aqlaba lidii lubbin min kunna nuqsaanu ddiin wa nuqsaanu liimaan nebiguna waa sheegay nuqsaanu ddiin diintu inay nuqsaantaa waa iimaankii oo nuqsaamay waa iimaankii oo nuqsaamay qolyaha khawaarijta iyo muctasiladu iyagu waxay yidhaahdeen maya dadka fusaaqdaa iimaankoodu waa wada tegey xabbad iimaana ma leh ila ma kala hadhayo haddii qaybtii tagtee uu wada tegayaayo haddaba waxay ka sababaynayaan waxay ka tartiibinayaan bay isku sii khilaafeen iyaguna khawaarij iyo muctasilo markaasaa waxay yidhaahdeen khawaarijtii sida mashhuurka ka ah jamaahiirta khawaarij dembiyada kabaa'irta haddii lala yimaado qaarkoodna waa sii qeydeenoo waxay haddii dembiyada kabaa'irta lagu israaro lagu daa'imo qaarna waaba sii qaydeen oo kabaa'irta bacdi ka mid ay ka saareen waxay yidhahdeen iimaanku waa wada tegayaa qofkuna waa gaaloobayaa milladdana waa ka baxaya oo murtakibulkabiira waxay yidhahdeen waa kaafiro waa gaaloobay milladdana waa ka baxay xabadii iimaani uma joogto kufri baana beddelay naartana waa ku waaraya abad alaabaad saasay yidhahdeen qolada muctasiladu waxay yidhaahdeen iimaankii inay ka tageen oo iimaanku ka wada tegey markuu dembi kabiira ay la yimaadeen waa jirtaa ha yeeshee ma aha kufri inuu beddelaayo fii manzila bayna almansilatayn labada mansilu u dhaxeeya labada mansila waa maxay waa mansilada iimaankiyo mansilada kufriga gaalnimadiiyo iimaanka labadaasu u dhaxeeya oo iimaanna ka dhaqaaji markuu dembi weyn oo kabaa'ira ku dhacay gaalnimadiina weli ma gaadhine meel dhexe ayuu sii socdaa ya marka labada mansilu u dhexeeyaa bay yidhaha mansiladaasna faasiq baa la yidhahdaa waa mansilat lfaasiq oo fisqigii weeyo wuxuu noqonayaa mu'minna ma aha kaafirna ma aha muumin ma aha xabad iimaana ma leh muctazila odhanaysa kaafirna ma aha ha yeeshee axkaamta ahlulislaamka lagu dareerinayaayo islaamnimo waa u ogolyihin islaamnimada daahirka ah adduunyada waa u ogolyihi intaa lagu xukumo axkaamtuna ka dhalato waxay leeyihin dhiiggiisu waa dhowran yahay murtadnimo loo dili maayo qoladaa luntay ee muctazilada odhanaysa laakiin aakhiro naartuu ku waarayaa kulaha hadduu aakhiro tago isagaan dembigaa weyn ka toobadkeenin naartuu ku waarayaa bay yidhaahdeen dee baatilna weeye yacni markaa cid eh, tawxiid iyo islaamnimo ku dhimatay walow habay yaraadee dembi wax kastaba ha la yimaadaanbe naar ku waari maayaan sida nusuustii adiladu sheegayso waxay leeyihin qof naar galay ka soo bixi maayo axaadiista mutawaatirada ee nebiga ka soo aroortay faraha badanna waxay sheegaysaa dadka ahlulkabaa'irka ee naarta laga soo saarayo oo shafaacada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo shafaacada mu'miniintaba lagaga soo saarayo naarta dabeedna janno ay ku dambayn doonaan ee aynay naarta abadal aabaad ku waarayn waana sida axaadiista faraha badan le ku soo aroortay axaadiista faraha badan le waa siday ku soo aroortay axaadiis mutawaatira baa ku timi oo aad iyo aad u badan shafaacada nebiguna waa jirtaa calayhi salaatu wasalaam iyo shafaacada mu'miniintuba dadka ahlulkabaa'irka ee dembiyada waaweyn u saaxiibka inay u shafeeco qaadayaan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dembiyada waaweyn cidda u ehelka ah ee u saaxiibkaa ah ee ummaddayda ka mida ah. ayaan u shafeeco qaadayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii waana xadiis saxiixa ahlucilmi badanna ay saxiixiyeen ayna ka mid yihiin culammada saxiixisay xaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar fii tafsiirih wakadalika alcallaamatu alalbani wagayruhuma min ahli ilcilm duruq badanna waa leeyahay duruqyada qaarkood baa saxiixatun bidaatiha ah waa yahay waxaa kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa shafacat almalaa'ikatu washafaca alnabiyuuna washafaca almu'minuun washafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin marka dad badan naarta laga soo guro oo dembiye waaweyn ku dhintay oo kabaa'ir ah oo aynay ka toobadkeenin ku dhintay oo naarta loo geliyey marka hore in lagu soo nadiifiyo lagu soo taahiriyo qurunka dembiyada lagaga soo reebo dad islaama marka la cadaabaayo oo naarta la gelinayo waxaa looga jeedaa qurunkii dembiyada laga soo xalayaa oo laga soo jarayaa laakiin laazim ma aha cid waloo dembi weyn ku dhimatayba oo aan ka toobadkeenin ilaaba ilaa inuu ilaahay cadaabaa laazim maaha wa taxta almashii'a doonista ilaahay bay hoos yaalleen hadduu doono ilaahay waa cafinayaa markaasuu hor jannada ka gelinaya hadduu doonona waa ku cadaabayaa oo dembiyadu kaga soo jarayaa naarta dabadna markaasaa marka laga soo nadiifiyo yacni maaulxayaa la gelinayaa la noolaynayaa qurunkii dembiyada laga reebayaa laga xalayaa iyagoo nadiif ahoo xalan ya oo madowgii iyo markaysaga huruunshoodkii iyo dhuxulowgii ay dhuxuloobeen iyo wixii oo dhanba laga reebay oo widhwidhaya ayaa markaa jannada lagu dambaysiyaa la geliyaa ya yacni jannada ayaa lagu dambaysiyaa oo la geliyaa waana sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay ku dhuxuloobayaan oo ku madoobaanayaan naarta markaa la geliyo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka dadka shafaaco lagaga soo guro naarta ayuu allah wuxuu yidhaahdaa malaa'igtii baa shafeeco qaaday nebiyadii baa shafeeco qaaday mu'miniintii baa shafeeco qaaday walam yabqa ilaa arxamu araaximiin arxamuraaximiinka mooye cid kale ma hadhin markaasuu ilaahay dad kaloo cusub buu naarta ka soo guraa oo lam yacmaluu khayran qatu wax camala aan hore ula iman waxaa loo jeedaa camal ka ziyaada aslu tawxiidka yani marka riwaayaadka qaar waxay sheegayaan bigayri camalin camiluuh walaa khayrin qadamuuh wuxuu ilaahay kaga soo saaraa iyagoo wax camalana aan hormarin wax khayrana aan hormarsan wax camalana aan camal falin waxaa loo jeedaa wax dheeraad ka ah aslu tawxiidka wa ilaa dadka gaalnimada ku dhintay iyagu naartay ku waarayaan abadal aabaad sida ilaahay baa qur'aanka ku sheegay ilaa ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abadaa khuluudka ay gaaladu ku waarayaan naarta waa abadi waa mid abad alaabaada weeye saas yada weeyaan marka dee ciddii dembiye waaweyn ku dhimatay laakiin asalkii tawxiidkiiyo islaamnimadu u sugnaaday gaalada lala simi maayo sida gaaladu naarta ugu waarayso ugu waari maayaan ugu waari maayaan nusuusiya adiladu saasay sheegaysa marka qowlka muctasiladu ay sheegeen waa qowl baatila qolada khawaarijtu waxay yidhahdeen dembiyada kabaa'irka cidda la timi iimaankii waa ka tagtay waana gaalowday xabad iimaanana ma leh gaalnimaana beddeshay xukunka adduunye waa ku kala duwan yihiin magaca lagu magacaabayana waa ku kala duwan yihiin magacay ku magacaabayaano qolana faasiq bay odhanaysaa ee kaafir waa u diidaysaa qolana kaafir bay odhanaysaa laakiin xukunka aakhiro ay leeyihiin way isku waafaqsan yihiin labadooda qalabo waxay qabaan inay naarta ku waarayaan in la cafiyaana ma dhici karta bay markaa leeyihiin qolada muctaziladu iyagoo aan gaalnimo haddana u sugin de waxay ka hor imanaysaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo axaadiista fasiraysa ee soo aroortay ee tilmaamaysa in shaa cadabahu in shaa cafaa canhu cidda dembiyada ku dhimatay dembiye waaweyn hadduu doonana ilaahay waa cafinaya hadduu doonana waa ku cadaabaya hadduu cafiyo horbay jannada ka gelayaan hadduu ku cadaabana naarta ku waari maayaan abad alaabaade waa laga soo bixin doonaa ma'aalkoodaa janno ku dambayn doona haakada qolada murjicadu waxay yidhaahdeen dembiyada waaweyn cidda ku dhimatay iyagu waxay yidhahdeen waa kaamiluliimaan iimaankoodu waa dhammaystiran yihiin waa mu'miniin dee iimaankaa itlaaqanna loo sugi maayo iimaanka waa laga nafiyey laa iimaana liman laa amaanata lah laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu asaariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min axaadiistaa waxaa ku sugan dhammaan iyadoo iimaankii loo diidayo o laga nafinaayo yani marka ayaa ku sugan iimaanka laga nafinayana waxaa loo jeedaa iimaankii kaamilka ah kamaalka waajibka ah marka iimaan naaqisa waa loo ogol yahay naaqisu laakiin iimaankii kaamilkaha baa loo diidaya kamaalkana waxaa loo jeedaa kamaalka waajibkaa baa loo jeedaaye kamaal mustaxaba laga tilmaami maayo waayo iimaanku waa duu maraatib waxaa ka mida wax haddii laga tago gaalnima beddelayso waa martabo waxaa kaloo iimaankii ka mida wax haddii laga tago fisqi beddelaayo faasiq qofku noqonaayo waa martabo labaad waxaa ka mida wax haddii laga tago aanu kufri iyo fisqi toonna beddelayn laakiin naqsu daraja ay ka imanayso darajaadku nuqsaamayaan darajadiisaa nuqsaamaysa saddexdaa martabuu buu iimaanku u saaxiib yahay mar asalkaa la nafiyaa marna kamaalka waajibka abaa la nafiyaa kamaal mustaxaba iimaanka looma nafiyo oo looma diido laakiin waa naaqisuliimaan baa la yidhaahdaa iimaankiisaa naaqisa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan yani iimaankiisa anqas a baa la odhanayaa nuqsaantuu ka xiga isagoo kamaalkii dee kamaal nisbiya weeyaanoo isagoo ka maran marka waxa weeye nuqsaantii fisqigu keensanaayay isagoo ka maran ayuu haddana anqas ka yahay walow iimaan mutlaqaba ha lagu sifeeye ka ka sii iimaanka kamaalkiisu ka sii badan yahay dee waa ka hooseeya iimaanka marka waxa qofka mutiica ah innagu waxaa laga yaabaa dee dunuub iyo inu u saaxiib nahayba marka dembiyo waaweyn ba aynu galle qofka dembiyada waaweyn ka maran dee iimaankiisu kii abibakar gaari maayo kii saxaabada gaari maayo kii muhaajiriinta gaari maayo kii casharatulmubashiriin biljanna gaari maayo kii khulafaa uraashidiinka gaari maayo iimaanka abibakar iyo iimaanka markaysaa shaksi saxaabada ka mida oo axaadu saxaabuun ka mida dee isma leeka iimaanka abubakar baa kamaal badan ya uma iimaanka cumar baa ku sii xiga oo abubakar wuxuu yahay waa afdal nnaas bacda alambiyaai waalmursaliin nebiyadiiyo rasuullada marka laga yimaado yacni markaa dadka isagaa ugu fadli badan dadka isagaa ugu fadli badan nebiyada iyo rasuullada ka fadli badan wahaa kada marka taana saa weeye su-aal baa imanaysa ku saabsan xadiidkan nebigu yidhi iimaanka u fasiraaya an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi lix shay baa lagu fasiray iimaankii nebigu ku fasiray oo ku macneeyey haddana xadiiskii kale waxaynu aragnay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan haddana waxaa soo aroortay aliimaanu billahi waxdah in allah keligii la rumeeyo ya wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah marka allahoo keliyaa la rumaynaya iyo lix baa la rumaynaya arkaanuliimaan ah oo allah ugu horeeyo yacni marka ayaa la rumaynaya iyo iimaanku dhowr iyo toddobaatan qaybood buu ka kooban yahay see loo kulminaya waxaa la odhanayaa iskama hor imanayaan iimaanka allah keligii la rumaynayo waxaa loo jeedaa tawxiidkii baa laga tilmaamayaa in waxdaaniyadiisii loo rumaynaayo ayaa laga tilmaamayaa ilaahnimada iyo rabbinimada iyo asmaada iyo sifaadka inuu ilaahay la gaar yahay loo rumaynaayo marka waxaa weeye waa tawxiidkaa laga tilmaamaya xadiiskii wafdiga cabdiqays ku saabsan baanu nebigu saa ku fasiray oo wuxuu yidhi atadruuna ma liimaanu billahi waxda ma garanaysaan ma liimaanu billahi waxda muxuu yahay iimaanka allah keligii la rumaynaya an tashhada an laa ilaaha ila allah waa shahaadada tawxiidkaa nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidkan an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi arkaanuliimaankii buu sheegayaa waa tiirarkii iimaankee yacnii iimaanka tafsiilkiisii oo dhan ma aha waa tiirarka waaweyn ee iimaanku ku taagan yahaa lixdaasah in allaah la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rasuulladiisa la rumeeyo iyo nebiyadiisa yani yowmu laakhirkoo qiyaamada la rumeeyo iyo qadarka in la rumeeyo lixdaas waa arkaanuliimaan waayahay xadiidkan kale sheegaya aliimaanu bidcun wa shucbah waxaa laga tilmaamayaa iimaankii oo dhan yacni shucabkii iyo qaybihii uu ka koobnaa oo dhan oo furuucdii iimaankuna waa soo gelaysa marka sidaasaan marka adiladaasi aynay isu caaridayn oo isaga hor imanayn iimaan iyo islaam ahlucilmigu waxay yidhaahdaan marna isku macnay noqdaan marna waa kala duwanaadaan ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca markay kulmaan oo bimacnaa isku meel ama isku siyaaq lagu sheego kala laba macnay noqdaan markay kala tagaan oo mid ahaan la sheegana ka kalena waa soo gudagalaa ka kalena waa soo gudagalaa saas aawadeed ayaa markaa waxa weeye islaamka mar inta la itlaaqo baa iimaankii ku jiraa waman yabtaqi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin iimaankiina waa ku guda jiraa oo islaamka la aqbalayo dee waxa weeye iimaan inuu ka madhan yahay ma aha waradiitu lakum alislaama diina iimaankii waa ku jiraa islaamka allah ka raalli yahay wuxuu noqonayaa diinkii oo dhan in laga tilmaamaayo iimaankiina ku jiro hadda ma aragta ina addiina cinda allahi alislaam iimaankiina waa soo geliya wakada iimaanka marka la itlaaqo oo gaar uu yahay oo keligii la sheego waa kan soo gelaya qowl iyo camal iyo ictiqaad intuba ay soo gelayaan intuba ay soo gelayaan waa aliimaanu bidcun wasabcuuna shucba faaclaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaha imaadat ladaa can اطariiq walxayaau shucbat min aliimaan camalkii qalbiga camalkii jawaarixda iqraarkii kullu dalika uu soo gelaya laakiin marbaa marka laysku laro ama isku siyaaq lagu sheego ayay waxay noqdaan in midba macno lagu xambaaro masalan xadiidkii aynu soo aragnay xadiisu jibriil wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu jibriil weydiiyey akhbirnii can lislaam islaamka iga warran arkaanul islaam buu ku fasiroo shan ah an tashhada an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuulu اllahi waiqaamu الsalaati waiitaau الzakaati wa sawmu ramadaana wa xiju lbeyt yacni shantaasu ku fasira waa alacmaalu daahira waa acmaal muuqata sharaa'icdii daahirka ahayd baa lagu fasiray arkaanteedii asharaa'ic daahira ahbirnii can liimaan qaala an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waa alacmaal albaatina acmaashii baatinka ahayd ee qarsoonayd weeyi camalkii mee maxaa loogu dari waayey waxaa la odhanaya waa cinda aliqtiraan isku siyaaq baa lagu sheegay hadda mar haddii isku siyaaq lagu sheegay islaamkiina waxaa lagu fasirayaa acmaasha daahirkaa ah iyo sharaa'icda muuqata ee ah iimaankana waxaa lagu fasirayaa alacmaalu albaatina acmaasha qarsoon ee wanaagsan baa lagu fasiraya waa ictiqaadkii iyo iqraarkii qalbiga ayaa laga tilmaamaya in iqraarkii iyo ictiqaadkii lala yimaadaa lagu fasiraya marka taasi waxay noqonaysaa marka saa la ysugu lamaaneeyo ayay noqonaysaa waayahay marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni sidaa yani mawduucu kolley waa mawduuc ballaaran laakiin guud ahaan yani intaa ijmaalka ah baynu ku dhaafaynaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk